بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المجمل عشر كينا كوبية أفرتناد كتاب كلب الأصول كوحين كم قادن دونا بإذن الله تعالى هل المجمل أقريه المجمل وكيل إجماليي المجمل واسم مفعول أو أجمل كيمد ويه mujmalka waxa loo yaqaanaa ereyga ayna dalaaladiisu caddayn ee ixtimaalaad ay ku jiraan fara badan ee dalaaladiisa si gaar ah oo loo loo loogu loogu macnayn karaa ayna jirin mujmalku kolkaa qowl buu noqon karaa ama ficil buu noqon karaa intaba mujmal waa la odhan karaa ficil mujmala waa la arki karaa qowl mujmalana waa la arki karaa almujmalu mujmalkii maaka weeyaan lam tatadix ayna caddaanin dalaalatuhu dalaaladiisa iyo macnihiisu ayna caddaanin ficil iyo qowlba wuu noqon hadduu qowl yahay meelo badan baynu ku arki doonaa oo halkan aynu kaga arki doonaa nas mujmal ah ama ijmaal uu ku jiro meelo badan baynu ku arki doonaayoo soo socda hadduu ficil yahayna waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam kicidiisii xadiidka bukhaariga uu ka kacay min aragcati thaaniya bilaa tashahudin isagoona taxiyaadsan buu kacay kiciddaa markii sidaa loo arkay nebi maxamed uu ragcadda labaad ka kaco waxaa la odhanayaa talow ma ogaan ficilkani ma ogaan buu u kacayba oo atixiyaadkiibaa meesha laga saaray mise nisyaan buu u kacay oo waxa weeye atixiyaadkii sidii buu u jiraa dib baa laga ogaaday nebigu markii dib baa laga ogaaday sahwi inuu ahaa laakiin marka aan intaan la ogaanin ficil mujmala ayaa lagu xambaaraya intaan la ogaanin mujmal baa lagu xambaaray almujmalu mujmalkii maaka weeyaan lam tatadix ayna ayna caddaanin dalaalatuhu dalaaladiisu kayna caddaanin weeyi dalaaladiisu ma cadda kaa ayaa la odhanayaa waa mujmal dalaaladiisii baan caddayn sida tusaale ahaan zaydun dabiibun maahirun oo kale ijmaal baa ku jira zaydun dabiibun maahirun wuu inoo keeni doonaaye waayo ereyga maahiruna baan la kala geranayn in khabar bacdalkhabar laga dhigo oo idhaahdo zaydun zayd tabiibun waa nin dhakhtara ah. maahirun waa nin maahiro aqoon dheeraada leh oo kolkaa khabarun bacda khabar oo dhakhtarna wuu yahay waxyaabo fara badan oo kalena waa yaqaana waa suurtagal khabarun bacda khabar in laga dhigo waxaa kaloo dhici karta in sifa laga dhigo oo la yidhaha zaydun zayd tabiibun waa dhakhtar dhakhtarka oo maahirun aqoon dheer u leh dhakhtarnimada oo ninkani waxa suurtagal ah zaydun tabibun maahidun marka la yidhaah in loo jeedo dhakhtaruun weeyaan xariifa iyo in loo jeedo dhakhtar iyo aqoon kaleba wuu leeyahay ba ka loo jeedaan aada loo kala garanaynin ijmaal baa markaa ku jira oo waa mujmal hadalka noocaas oo kale ihi falaa ijmaala ijmaal kuma jiro fil asaxi qowlka sixada badan fii aayati sariqa aayadda sariqada ee tuugada ka hadlaysa aayaddaas ijmaal kuma jiro ilaahay baa yidhi wasaariqu ninka tuugga ah, iyo wasaariqatu gabadha tuugada ah faqdacuu aydiyahumaa gacmaha ka gooya hadaba ijmaal kuma jiro aayaddaa markaynu eegno tuugga iyo tuugada laga hadlayo wax ijmaala oo ku jiraa ma jiro baynu odhanaynaa wax ijmaal ah oo ku jiraa ma jiro ragga qaar baa jira ijmaal baa ku jira oo laba dhinac buu kaga jiraa xagga ereyga yad ah ijmaal baa kaga jira bay yidhaahdeen oo yadda marna waxaa loo yaqaanaa halkaa curcurka kafka marna halkaa jiqilada marna halkaa garabka keebaa yadda looga jeedaa faqdacuu aydiyahuma maxaynu nidhaahnaa waa looga jeedaa bay yidhaahdeen ma muuqanaysa ka looga jeedo ayaan muuqanaynin bay yidhaahdeen markaa qolana waxay yidhaha faqdacuuda ayuu ijmaal ku jiraayo qadciga ee dilaacintana waa la yidhaahdaa goynta dhulku tuuridda ana waa la yidhaahdaa xaggaana ijmaal baa kaga jira oo qadciga iyo xagga yadda labadaba ijmaal baa ku jiray ragga qaarkood qabaan sheekeenu wuxuu yidhi ijmaal midna kuma jiro oo qadciga ibaarada oo in la gooyo ah waa lagu idlaaqa dhaawicidana waa lagu idlaaqaa laakiin hadda goyntii baa looga jeedaa goynta ayaa looga jeeda inta badan loo yaqaanaa gacanta lafteedana cudwiga ilaa garabka inta gaadhayso ilaa garabka intay gaadhayso ayaa asal ahaan loo oo gacan lagu idlaaqaa ilaa garabka ayaa lagu idlaaqaya falaa ijmaala wax ijmaalihi fil asaxi qowlka sixada badan fii aayati sariqa aayadda sariqada ah kuma sugna aayaddaa ijmaal kuma jiro waayo yaddu waxaa la yidhi waxay daahir ku tahay cudwiga ilaa garabka inta laga gaadhayo qadciguna sidoo kale wuxuu daahir ku yahay ibaanada iyo goynta ayuuayu ayuu ku yahay shaarica ayaa caddeeyey halka gacanta lagu goynayaa inay ka bilaabanayso halkee gacanta halka lagu goynayaa kuuca ayay ka bilaabanaysaa kuuca laftiisa ayay ka bilaabani wanaxwi xurimat calaykum lmeyta xurimat calaykum lmeyta oo kale ijmaal kuma jiro buu ku yidhi u fiirsa bal hadda xurimad waa la xarimay calaykum dushiinaa laga xarimay almaytatu baktigii baktiga ma inaan eegnaa laynaga xarimay ma inaan taabanaa laynaga xarimay ma inaan cunnaa laynaga xarimay baktiga talow si maxaa laynaga xarimay ijmaal baa ku jira ragga qaarkood qabaan oo xaggaasuu kaga jiraabay yidhaahdeen waxaa la ijmaal kuma jiro xurimat calaykum ulmeyta marka la yidhaa waxaa la garanayaa oo dee nusuustii aan soo dhiganayna aynu ku soo qayaxnay xurimat calaykum almayta in tanaawuluhaa loo jeedo cunideeda waa taxriimu lakli baa looga jeedaa ilain daatada xukunku kuma tacaluqi jirine wamsaxuu biru'uusikum madaxa masaxana ijmaal kuma jiro ragga qaar baa qaba ijmaal baa ku jira waayo masaxan waxaan la kala garanaynin masxulkulli in looga jeedo madaxoo dhan la masaxayo iyo masxulbacdi in looga jeedo oo madaxa qayb ka mida la masaxayo shaaricu markuu caddeeyey markuu nebi maxamed fooda masaxay ayuu bayaamiyey bay yidhahdeen oo ijmaalkii meesha laga saaray maya sidaa ma aha wamsaxuudan waxaa la leeyahay waxay ku rumoobaysaa mutlaqulmasxi oo inta ugu yaree masax lagu idlaaqi karo haddii la masaxo waa sax baa la leeyahay wa rufica can ummati ummadayda waxaa laga kor yeelay alkhada-u gefkii kaana ijmaal kuma jiro nabigu markuu leeyahay rufica can ummati alkhata gefkii ummadda waa laga kor yeelay waxa la og yahay dee gefka see loo kor yeelay saw kan ummaddu ay maalin kasta gefayso gefkii meesha lagama saarin laakiin mu'aakhado ayaa laga kor yeelay in gefkaa loo qabto oo mu'aakhadada dee waa inagii soo marnay halkaa aynu mafhumaadka markaynu ka soo hadlaynay waa inagii idmaarka ku soo qaadanay idmaar waa qaybti idmaarka aynu lahayn ijmaal kuma jiro wa rufica can ummati alkhata ragga qaar baa qaba ijmaal baa ku jira oo talow maxaan soo qadaraynaa bay yidhaahdeen ma khada'a inaan la kor qaadin isaga waa la ogyahay oo gefkii waa dhacaya ilowgiina waa dhacaya maxaa haddaba aan soo qadarnaa bay yidhaahdeen ma mu'aakhadaan qadarnaa ma ciqaab baa la qadaraa maxaa talow la qadaraya waxaa la leeyahy ijmaal kuma jire mu'aakhado unbaa la qadarayaayo curfigaa lagu garanayaayoo wax kala saaraya rufica almu'aakhada wey ama mu'aakhadatu khata'i wanisyaan walaa nikaaxa nikaax ma jiro ilaa biweliyin weli mooyaane weli inuu joogo mooye nikaax ma jiro naskaana kuma jiro buu sheikhu ku yidhi maxay wax ijmaalihi laa nikaaxa ilaa biweliyin ijmaal kuma jiro qowl baale ijmaal baa ku jira oo wuxuu ugu jiraa bay yidhaahdeen in sixada loo jeedo iyo in kamaalka loo jeedaanaan kala garanaynin ma sixatu nikaax baan jirin baa la leeyahay mise kamaalu nikaax baan jirin oo wuxuu ku haboon yahay guurku inuu aabo weli inuu joogo gabadha marka la mehersanayo inuu weligeegu joogo ayay ku haboon tahay miyaa loo jeedaa mise nikaaxba jiri maayo ayaa loo jeedaa ma kala garanayno oo waa mutaradid bay yidhaahdeen bayna sixati walkamaal walaa murajixa liwaaxidin minhuma wax rajaxa midkoodna ma garanayno oo mujmal ayuu noqday bay yidhahdeen inayna mujmal ahayn waa la og yahay oo waxa la leeyahay laa nikaaxa ilaa biweliyin marka la yidhaah nikaax ma jiro waxa la anfiyaye loo jeedaa waxa weeye sixadiisa shayga aan saxiixa ahayna waa kal macduumi oo kaluun ku an jirin uun buu la mid yahay kolka wax ijmaali kuma jiro muxuu ijmaal ugu jiri waaye waa liwuduuxi dalaalati lkuli dhammaan dalaaladooda ayaa iska wada cad oo dalaalo qarsooni kuma jirto liwuduuxi liwuduuxi dalaala liwuduuxi dalaalati lkuli dhammaantood buu u ka soo bilow halkee aayatu sariqa waa liwuduuxi dalaalati liwuduuxi dalaalatiha ayuuna ijmaal ugu jirin xurimat calaykum almayta ijmaal kuma jiro liwuduuxi dalaalatiha buuna ugu jirin wamsaxuu biru'uusikum ijmaal kuma jiro liwuduuxi dalaalatihi buuna ugu jirin warufica can ummati alkhata ijmaal kuma jiro liwuduuxi dalaalatihi buuna ugu jirin walaa nikaaxa ilaa biweliyin ijmaal kuma jiro liwuduuxi dalaalatihi buuna ugu jirin intaba wuxuu sheekhu ku yidhi kuma jiro wax ijmaalihi haddaba talow yuu ijmaal ku jiraa bal fii mili lqur'i qur'iga iyo kuwa lamidka abuu ah ijmaal ku jiraa buu ku yidhi qur'i ereyga qur'i ah ijmaal baa ku jira qur'i qur'aanku dhex dhacay aayadda qur'aankii maxay ahayd wlmudallaqaatu wlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quruu'in haddaba halaaثata quruu'intaa qur'iga talow wuxuu mutaradid ku yahay baa la yidhi bayna uhri ma duhri baynu ka dhignaa oo gabadhu saddex maydhasho aynu nidhaahnaa mise xayd baynu ka dhignaa oo gabadhu saddex dhiig baynu nidhaahnaa faa'iidaduna waxay ku jirtaa dee duhrigaa ka muddo dheer oo dhiigga aragtidiisa ayaa ka soo degdeg badan oo waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood muddo laba bilood ka yar inay saddex dhiig ku arkaan saddex dhiig lixdan dharaarood in ka yar bay saddex dhiig ku arki karaan lixdan maalmood wax ka yar bay saddex dhiig ku arki karaan dumarka qaar waa way dhacdaa oo dee bishii waxaa la ogyahay koob iyo soddonkii cishaba inay mar aragta laga yaabaa dhiigga laba jeer inay aragto koob iyo soddonkii cisho inay laba jeer aragta laga yaabaa koob iyo soddonkii cisho markay laba jeer aragto lix kale ugu gee koob iyo soddon ugu gee koob iyo soddon ugu gee toddobiyo afartan bay saddexda dhiigba ku arki kartaa waa bil iyo imise cisho iyo toddobiyo toban soo maaha bil iyo toddobiyo toban bay li iyo saddex dhiig ku arki kartaa kolka hadii la yidhaahdo dhiig bay ayay ciddada kaga baxaysaa waxa weye muddadii waa lasoo fudaydiyey duhriguna de waad ogtahay saddex duhri duhrigaoo qura oo inta dhiiggu soconayo aan la eegin duhriga oo qura ayaa noqonaya maxaanku idhaahdaa ayaa noqonayaba shan iyo afartan duhriga oo qura shan iyo afartana saddex duhri hadii la tiriyo waase shan iyo shan iyo toban iyo shan iyo toban iyo shan iyo toban duhrigaoo qura shan iyo afartana dhiigagiina kolkaa maxaa laga dhigaya bal toddoba toddoba ka soo dhig saddex toddobaad ugeeg koob iyo labaatan ugeeg haddii toddoba aynu ka dhigno ama saddex ama afarna waa laga dhigi karaa koob iyo koob iyo labaatan usii ge iyo afartankii lix iyo lixdan halka caadigu uu sidaa ka ahaa lix iyo lixdan inay gabadhu ay ku hesho sida caadiga ah dee dumarka qaar buu kaga bataaye oo lix bilood ku gaadhayaaye dumarka qaar baa laga yaaba inuu kaga bato sanawaad ku gaadhe e shaaficiyaduna waxayba sheegeen tu lixdan sano uu ku gaadhaye salaamaad kolkaa waxaa jira eegada eeg haddii uu muddadu ay dheeraato way dhici kartaa bay yidhahdeen muddadu hadday dheeraatay saa u dheeraatay u jiitanto waa halisteeday leedahay bal fii mili lqur'i qur'iga iyo kuwa lamidkaa ayuu ijmaal ku jiraa oo qur'igan ma baynu ku ilaaqnaa duhriga ma baynu ku ilaaqnaa mise xayd baan ku ilaaqnaa ijmaal baa ku jira a'imaduna ah, way isku qabteen waljismi jismiga oo kale ayuu ijmaal ku jiraa oo wuxuu u badaa jismigu samada iyo dhulka wuu u suubadaa jismigii saalix lisamaa waalardi labadaba wuu yahay waa lagu tusaalayn karaa walmukhtaari mukhtaar oo kale ayuu ijmaal ku jiraa oo mukhtaar xagga sarfiilaha garanaye inuu is ya bal fii mili qur'i qur'i oo kale ayuu ijmaal ku jiraa wanuuri nuurka oo kale ayuu ijmaal ku jiraayo ereyga nuur ihi caqligana wuu u badaa qoraxdana waa u badaa oo mid kasta waa lagu hanuunaa kolka ka loo jeedo ayuu ijmaal ku jiraa jismi jismiga oo kale ayuu ijmaal ku jiraayo dee isna wuu badaa cirki iyo dhulkiiba walmukhtaari mukhtaar oo kale ayuu ijmaal ku jiraa oo inuu ismi faacil ka yimid uu mukhtayir ahaa kii wax dooranayey iyo inuu ismi mafcuul ka yimid uu mukhtayar ahaa kii la dooranayey labadaba ijmaal baa ku jira ijmaal ayaynu labadaba gelinaynaayoo ijmaal baa ku jiraynu odhanaynaa mukhtayir ama mukhtayar waaynu haynaa wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkii oo kale ow yacfuwa ladii inuukii afiyo biyadihi gacanta uu ugu jiray cuqdatu nikaaxi nikaaxa guntintiisu aayaddan oo kale ayuu ijmaal ku jiraa ow yacfuwa ladii biyadihi cuqdatu nikaax ijmaal baa ku jira waxaa laga hadlayay reerku markay isfuraan eh, ama reerka asal ahaanba waa in gabadha meherkeega la siiyo socaynkaa maaha gabadha waa in meherkeega la siiyo ilan waa xaq ay leedahay o yacfuwa inuu cafiyo alladii ka biyadihi gacanta ugu jiro cuqdatu nikaaxi nikaaxa guntintiisu mooye inuu ka nikaaxa nikaaxuba uu gacanta ugu jiraa uu cafiyo mooye oo waa maxay talow ka nikaaxu uu gacanta ugu jiraa gabadha waxa weeye hadii la furo iyadoo inta la meheriyey dee an maxaanku idhaha aan lala eh, aan lala guri gelin nus bay lahayd o ilaa waxaa la yidhi inay iyagu cafiyaan oo dumarku ay nuskoo iska cafiyaan mooye ama ka gacanta ay ugu jirtaa inuu cafiyo mooye kaasi waa aya haddaba nikaaxuu gacanta ugu jiraa qole waxay waa weliga oo gabadha ma mehersan kartid weli la-aanti dee weligu nikaaxu gacanta ugu jira qolana waxay idhahdeen meye nikaaxu zawjku gacanta ugu jiraa ka wax furi kara waxna qabi karaa dee waa ninka ninka ayaa waxna furi kara waxna qabi kara oo kolkaa ow yacfu waladii biyadihi cuqdatu nikax waa zawjka bay yidhaahdeen waxa kala baydhaya zawjka haddaynu nidhaahno wuxuu cafiyayaa gabadha wixii laga dhaafayey gabadho hadday tiraa waan iska nus bayaan kugu leeyahay hadduu isagoo dhammaystiran baan ku siinaya dee u heli karaa dhinaciisii buu cafiyey haddii laakiin aabbaha lagu xambaaro ama weliga lagu xambaaro weligu muxuu cafiyi ila weligu waxba ma lehe gabadhaa lehe gabadhaa wax cafiyi karta waxaa la yidhi waa inay gabadhu caruur tahay ama ay gabadhu waalan tahay markaasaa la odhan karaa weligaa u cafiyaya weligaa matelayaa la odhanaya hadday gabadhu waalan tahay weligaa matelaya oo kolkaa meherkeedii weligu waa dhaafi karaa uu dhaafi karaya markaa weligeegu oo hadday waalan tahay oo kale waa sax wey kolkaa hays odhaninuun gabadhu waalan waa sidee warkeeguun hays odhanine waxa dhici karta iyadoo reerle inay waalatay oon meherkiina la siinin oo halkaa halku hadalku uu ka bilowday waxa kaloo dhici kara marka horeba inay waalayde weliga lagu yidhi gabadhaasi hadday nin heli lahayd way iska bogsan lahayd kolkaasuu dee odhanayaa waaye waan guurinayaa ninkii uu guuriyey bay isqaban waayeen dee iyadu len caqli male ay ku tashatay tidhaa waxbaan ku dhaafiye weligiibaa u matelaya markaa o yacfuw aladii biyadihi cuqdatu nikaax ayuu ijmaal ku jiraa wailaa maa yutla calaykum ka dushiina lagu akriyayo ilaa maa yutla alaykum waxaa la yidhi xurimat calaykum lmaytatu aayaddii qur'aanka ahayd waxaa la yidhi waxyaabihii la xarimay intaan la gaadhin waa laydiin baneeyey baa la yidhi waxaa ilaa maa yutla calaykum waxa laydinku dul akriyayo mooye haddaba waxaa laynagu dul akriyayo een isaga la banayn waa maxay ilaa maa yutla calaykum ijmaal baa ku jira wuxuu yahay laakiin xagga dambe ayaa laga caddeeyey oo markay soo degtay xurimat calaykum lmaytatu wadamu walaxmu lkhinsiir aayaddaa dambe markay timid ayaa la bayaamiyey intayna aayaddaa dambe aan la gaadhin ijmaal baa ku jiray markaa waraasikuuna fi lcilmi ayuu ijmaal ku jiraa araasikuuna fi lcilmi ijmaal wuxuu kaga jiraa aayadda araasikuuna fi lcilmi ee suuratu aali cimraan ku sugan talow maa waxa lagu cadfayaa allaahda hore mise waa mubtade oo xagga dambaa loo jarayaa labadaaba culimmadu way qaateenoo jumhuurtu ibtiday ku xambaareen wamaa yaclamu ma garanayo ta'wiilahu mutashaabiha ta'wiilkiisa ila allaahu allah mooyaane waraasikuuna kuwa rusuukhay ee aqoonta dheeraadka ah uleh filcilmi cilmiguna haddii la ibtidaysto yaquuluun waa khabarka yaquuluun waxay odhanayaan aamanaa bihi waanu rumaynay haddii waraasikuunada aan la ibtidaysanoo allahda hore lagu cadfano waxay noqon wamaa yaclamu ma garanayo ta'wiilahu fasirkiisa ila allaahu allah mooyaane iyo waraasikuuna waraasikuuna allah baa lagu cadfaya oo way garanayaan weeyaan way garanayaan ujeeddadiisan way garanayaan weeye haddaba aayaddaa waraasikuuna ereygaa in mubtade laga dhigo iyo in allaha hore lagu cadfo taradudkaa ayaa yimid meesha kol hadduu taradudba yimidna mujmal buu noqday wa qawlihi sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisii oo kale waa xadiidkii bukhaariga ku qornaa laa yamnacu axadukum midkiin yuuna u diidin jaarahu jaarkiisa an yadaca inuu dhigo khashabahu qorigiisa fii jidaarihi gurigiisa damiirka fii jidaarihi waxaa la garan waayey ma axadki u noqonayaa mise jaarka ma axadka ayuu u noqonayaa fii jidaarihi mise jaarka walow hadda eeg dalaaladan markaan kule ijmaal baa ku jira siyaabo waxaa jira hadda xasmismay oo go-ay oo hadda la garanayo siday u noqonayaan ku u noqonayo fii jidaarihi damiirkaasi ayaa la garan waayey haddii axadka aan u celino waxay noqonaysaa midkiin yuuna u diidin jaarkiisu inuu gurigiisa qoryo ku horqalqabsado taasi waa khalad baa la yidhi hadda way fadhiisatay oo gurigaaga adiga iska leh jaarkaaga muxuu gurigaaga ka soo dooni uu qoryaha ugu qabsanaya haddii axadka loo celiyo wey haddii fii jidaarihi gurigiisana waxa wey war adigu ninka jaarkaaga ah inuu gurigiisa berende yar u samaysta u diidinta ila waa milkigiisii dee mar lale dee u dhowdahay laakiin tan hole idan bay u baahnayd idan bay u baahnayd ninka milkigaaga wax ku qabsanaya inuu adiga ogolaansho kaa helayahay taa kolkaa hadda dalaaladii way xasmisantay laakiin ijmaal baa dee ku jiray markii laysku hayo damiirku halku u noqonayo makaas unoqona makaas unoqona keebu unoqonaya wa qawlika qowlkaaga oo kale ayuu ijmaal ku jiraa aad ku qawshay zaydun ninka zaydihi tabiibun waa dhakhtar maahirun waa nin aqoon badan leh haddii khabarun bacda khabarin laga dhigo tabiibna wuu yahay maahirna wuu yaho aqoommo kale ayuu maahir ku yahay weeyi haddii aynu sifo ka dhignana zaydun ninka zaydihi tabiibun waa dhakhtar dhakhtarka oo maahirun maahira oo dhakhtarnimada unbuu ku xeel dheer yahay iyo maye aqoon kale ayuu leeyahay labadaas ayay dalaaladii badhaa oo de ijmaal baa ku jira iyo wa halaaatu halaaadu zawjun waa zawj wa fardun iyo fardi halkana ijmaal baa ku jira hadda eeg waxaan ijmaal baa ku jira aan ku leeyahay hadda dalaaladiisii mar meelo badan way xasmisantay baan ku leeyahay way sibaa loo loo macneeyo waa waa la qaato wa thalathatu thalathadu zawjun wa zawj zawj maxaa loo oran jiray ma waa nin baan idhahdaa zawjka mise waa tiro isla eg baan idhahdaa laba laba laba u qaybsamaya waa tiro isla eg soo ma shafciya shafci wa thalathatu thalathadu zawjun wa zawj waa tiro shafciya wa fardun iyo fardi waxaa dhici karta in la leeyahay alaaadii waa zawj oo waa tiro isla iyo haddana waa fardi oo waa tiro aan isla egayn taasi way badhi kartaa waxaa kaloo dhici karta in cadafka la milicsaday qabla alikbaar oo macnuhuba uu yahay ahalaaatu alaaadu zawjun waa zawj oo jus ahaan bay zawj u ku jira wa fardun iyo fardi hal ah iskugeyntiibaa saddexa zawjkii labada ahaa iyo fardigii halka ahaa iskugeyntiibaa saddexa kolka eg ixtimaalkanaa jira ka hore haddaba khalad buuba noqdayba arka hore muna khalad ahayn kan dambe waa sax alaaadu waa zawj oo zawjku waa laba iyo fardi wada socda oo waxa weeye ikhbaar qabla alcadaf eegada alikhbaar bacda alcadaf wey kolka waxa kaloo ka hore waa khalad waxa khalada kan kale ixtimaal kan kale hadda khalad inuu yahay waa la wada garanaya oo ka khaladkii waa kee waxaan ku yidhi athalaahatu saddexdii zawjun waa zawj saddexdii waa zawj wafardun haddana waa fardi waya fardi dee seebay zawj u tahay seebayna fardi u tahay dee suurtagal maaha wal asaxu waxa asaxa talow mujmalku horta qur-aanka ma laga helayaa mujmal waaba soo tusaalaynay wal asaxu qowlka asaxa ahi wuquucuhu mujmalka dhicidiisa weeye fil kitaabi kitaabka dhexdiisa iyo wa sunnati sunnada dhexdeeda uu dhacay mujmalku kitaabka iyo sunnadaba waa dhex ku yidhi waa qowlka asaxa ah hayrul asax baa ka soo hor jeedo daawuudu dhaahiri ayaa diiday oo yidhi arnaga daaya ma dhacaye wa ana almusamaa musamaha asharciye ee sharciga ah wa ana almusamaa macnaha asharciye ee sharciga ah ayaa awdaxu ka cad mina lugawiyka lugawiga ah waqad mara uuna ina soo maray oo xagu inaga soo inagu soo maray so unagii lahayn hadduu lafdigu sharciga macno ku yeesho luqadana macno ku yeesho curfigana macno ku yeesho kee loogu horraysiiyaa baynu nidhi sharciga keebaa ku baynu nidhi curfiga kee aan luqaddaa u dambaynaysay wa ana almusamaa macnaha asharciya ee sharciga ah ayaa awdaxu ka cad min alugawiyi macnaha luqawiga ah ayuu kasii cad yahay waayo muxuu kaga caddaaday nebi maxamed sababta loo soo diray ma inuu dadka luqadda u bayaamiyaa loo soo diray mise inuu sharciga u bayaamiyo inuu sharciga u bayaamiyo dee haddaba kol hadduu rasuulku sharciga bayaaminayey macnihii uu bayaaminayay hadafkii loo soo diray in lagu xambaaro weeyaan ereyga sharcigii in lagu xambaaro weeye وأن المسمى مسمها معناها الشرعية إيه شرعية أه أيا أوضحو كعدبوك من اللغوي كاللغوي وقد مرونا إن صامري وأنه إن تعذر هدو عذر توبه محا عذر توبي معنيه شرعية أها xaqiiqatan xaqiiqa ahaan ayuu macnaha sharcigi ihi u cudurtoobay rudda ilayhi macnaha sharciga ah, rudda waa la celini ilayhi isagunbaa loo soo celin bitajawuzin majaasaysi baana loogu celin wuxuu ku yidhi haddii uu cudurtoobo in macnihii sharciga ahaa lagu xambaaraa suurtagal wuu noqon waaye laakiin waxaa suurtagal ah in majaasaysi isagoo majaas ah isagoo majaasa ah in lagu soo celiyo dee waa la majaasaysanayaa buu ku yidhi majaas iga dhig oo maxaa ka mid a ah xadiidkii xadiidkii tirmidigu soo saaray addawaafu bilbeyt in beytka la dawaafaa salaatun waa salaad ilaa ana allaha ilaahay ayaa axalla baneeyey fiihi dhexdiisa alkalaama kalaamka dawaafka waa la sheekayn karaa telefon baa kugu soo dhacayo waad qabanaysaa helo waa kuma alkeed joogtaa waa aniga dawaafka ku jiraa aniga calaamadaas intaad odhanaysaa eegada waa salaad laakiin la baneeyey inaad ku dhex sheekayso oad ku dhex hadli karto dawaafkii saasaa la yidhi adawaafu bilbeyti salaatu ilaa ana allaha axalla fiihi lkalaam haddaba eeg salaadaa dawaafka lagu khabarka looga dhigay ee asalaatu adawaafu bilbeyti salaatun salaadii sharciga ahayd kama dhigi karno oo salaadii allahu akbar ka bilaabmaysay assalaamu calaykumna ku dhammaanaysay lagama dhigi karo dawaafka laftiisu dee salaad rasmigeeda ma aha macnihii sharcigaa u cudurtoobo haddaba tajawuz baa looga dhigiyo waa salaad soma waa salaadoo kale ayaynu odhanaynaa waa salaadoo kale sidii salaadoo kale ayay axkaamta ayuu kala midoobaya laakiin duco ka dhigi mayno oo duco u celin mayno waa duco u celin mayno salaadoo kale oo salaada xaggeebuu kala mid yahay talow salaada sow looma dahaaro qaadanaynin waa loo dahaaro qaadanayey waa la niyoonayey waxyaabihii midka cawrada la asturayey makaanka aad ku dawaaf aad ku tukanaysaa daahir ahaanayey jidhkaagaa daahir ahaanay dee dawaafkuna hoosaasuu kaaga baahan yahay dawaafka qaawan miyaa dawaafi kartaa jaahiligii ayaa macal dumarkoogu iyagoo qaawan bay dawaafi jireen nebi maxamed intii aan soo dirin macal dumarku kacbada waxay dawaafi jireen iyagoo sidii ilaahay ku abuuraya markaasay qaarkood gabay tirin jireen ay odhan jireen alyawma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu alyawma maanta yebduu wuu muuqan bay tidhi kulluhu gebi ahaan maanta wuu wada muuqdaa ow bacduhu ama qayb baa muuqata famaa badaa minhu falaa uxiluhu intaa muuqata idinma xalaalayn ragow inaad iga eegtiin ha iga eegina kolkaa waa waa jaahiligi halkaasay mari jireen waayo dharkay ku dambaabeen kumayna ha laguma dawaafay odhan jireen nimankii xarfaanta ahaa ee reemaka ayaa odhan jiray dharan lagu dambaabin baanu idinka kiraynaynaa dhar naga kiraysta dee dhar laga kirayn waaya ama dhar ka kiraysa waaya waa inuu dharka dhigto soo maaha dharkay dhiganaya saasay ku dawaafi jireen waad aragtaa dawaafku waa haddaba salaad oo kale wa ana almusama musamaha ama macnaha asharciya ee sharcigiihi awdaxu wuu ka cad yahay min alugawiyi macnaha lugawiga ah waqad mara waana ina soo wa annahu isaga macnihii sharciga ahaa in tacadara hadduu cudurtoobo xaqiiqatan xaqiiqa ahaan hadduu u cudurtoobo rudda ilayhi waa loo celini bitajawuzin majaasaysi baana dib loogu celini wa ana lafda lafdiga almustacmala loo isticmaalo limacnan macno taaratan mar walimacnayeyni laba macno oo laysa daalika almacnaa macnahaasi uuna ahayn axadahumaa midkood mujmalun waa mujmal halkana muxuu sheekhu sheegayaa lafdi ayaa jiro haddaad aragto lafdi laba macnaa loo isticmaalaa mar macnaa loo isticmaalaa mar macnaa loo isticmaalaya marna laba macno ayaa loo isticmaalaya markan macnaha qura loo isticmaalayo labadii macno ee marka kale loo isticmaalaya macnaha quri mid kamida ma aha waa mujmal waa dalaalada in la ogaado weeyaan haddii labadaa macno midkoodu yahayna macnaha labada jeer soo no labada jeerba loo isticmaalaya waa lagu camal fali ka kalena waa laga tawaquf iyo waa laga joogsan maxaa kamid a xadiid muslimka ku soo arooray ayaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yankixu almuxrimu walaa yunkixu laa yankixu walaa yunkaxu buu kaygu qoraya majhuul buu ka dhigaya laa yankixu guursan maayo almuxrimu qofka muxrimkihi guursan maayo walaa yunkixu guurina maayo waad aragtaa haddaba halkan maxaynu haynaa qofku hadduu muxrim yuhuu xaj xidho ama uu cumro xidho inuuna isagu guursanaynin inuuna cidna u guurinaynin labada ayaynu haynaa nikaaxu haddaba luqadda wuxuu ku soo arooraa marna guurka oo caqdiga abuu ku soo arooraa marna wadciga oo kulanka reerka dhex mala abuu ku soo arooraa sow laba macno ma leh bal haddaba aan eegno laa yankixudii maxaan ku macnaynaa laba jeer ba halkan ku jirtaa laa yankixu guursan maayo almuxrimu muxrimku walaa yunkixu guurina maayo halkaa waxaynu haynaa inuuna isagu guursanaynin cid kalena u guurinaynin bal haddaba aynu wadcigii ku macnayno kulankii aan ku macnayno laa yankixu wadiyi maayo almuxrimu qof muxrimihi xaaskiisii u tegi maayo oo la kulmi maayo intuu muxrimka yahay walaa yunkixu wadisiin maayo oo gabadha muxrimadi ihina ninka isku dhiibi mayso walaa yunkixu kolkaa isku dhiibi mayso weeyi isdhiibidii bay ka hadlaysaa haddaba waxaa lagu leeyahay markaynu sidaa u eegno ee xadiidkaa muslimka ku qoran aynu sidaa u eegno laa yankixu almuxrimu walaa yunkixu aynu sidaa u eegno wadigii iyo wuxuu ishtiraag ku yahay iyo maxay iyo caqdigii labada ayuu ishtiraag ku yahay haddaynu ku xambaarno caqdiga laba macnaynu ka faa'iidi labada macnayn ka faa'iidaynaa waa maxay haddaan caqdiga ku xambaarno waa muxrimku inuuna isagu naftiisa wax u mehersanaynin hayrkiina u meherinaynin haddii aynu wadiga ku xambaarnana waxa weeyaanu dee isagu waxa weeye qofku wax u tegi maayo lab iyo dumarkuu yahayba waxa weeye arrinkii u tegi maayo weeye kolkaa midna laba macno ayuu inoo leeyahay midna hal macno ayuu inoo leeyahay tusaale labaad baa isna jira oo xadiid isna muslimka ku qoran uun ah athayibu axaqu binafsihaa min weliyihaa isna waa saas oo kale wuxuu yidhi wa ana lafda lafdiga almustacmala mustacmalka ah limacnan macno loo isticmaalay taaratan mar macnaa loo isticmaalay taaratan waa macnahaasi waa maxay waaxawey waa wadigii wadigii baa loo isticmaalaya weli macnayeyni laba macnaa loo isticmaalay waa caqdigii naftiisa uu caqdisanayey iyo kii kayrkii uu caqdisanayey laysa mana aha dalika almacnaa macnihii wadiga ah axadahumaa midkood ma aha mujmalu waa mujmal mujmal weeyaanoo bayaan buu u baahan yahay xadiidkaasi laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu waad aragtaa marna laba macnaynu u isticmaalnay marna hal macno halka macnona labada macno midkood ma aha mar waa wadi qura marna waxa weeye alcaqdu linafsihi iyo walcaqdu ligayrihi laba macno waad aragtaa fain kaana haduu noqdo hadaba mar marka labada macno iyo marka halka macno hadduu halka macno labada macno midkood noqdo fain kaana hadduu noqdo macnuhu axadahumaa labada midkood cumila bihi ka waa lagu camal fali wa wuqifa alaakharuka kalena waa la joojini oo waa la iska dayni waa xadiidkan muslimka ku qoran asayibu gabadha carmashi ihi axaqu iyadaa ku owleysan binafsihaa nafteeda min weliyihaa bay kaga owleysan tahay gabadhu hadday carmal tahay nafteeda iyadaa weligeega kaga owleysan xadiidkaa muslimka talow maxaa loo jeedaa hadaba asayibu axaqu binafsiha min weliyiha nafteeday mudan tahay ku owleysantahay weligeega ka mudan tahay waa bian tacqida linafsiha waa inay iyadu ismeheriso iyadaaba ismeherini gabadho hadday carmal tahay iyadaa isme soomaalida maka maqli jirteen carmashu way ismeherisaa horta maka maqasheen in badan baan anuu ka maqlay carmashu way ismeherisaa yaab waayahay waa xadiis kana haddaba ay ragga qaarkood ku macneeyeen eeg xadiiskaa muslimka ku qoran ahayibu gabadha carmashiihi axaqu iyadaa ku xaq badan binafsihaa nafteeda oo min weliyiha weligeega kaga xaq badan aabbaheed iyo walaalkeedba iyadaa nafteeda kaga xaq badan waay halkaasay yidhahdeen ha ismeheriso wa agga meherkaa loo jeedaabay iyadaa iscaqdini bay yidhaahdeen iyadaa iscaqdini waa o iyo maye e macnaha loo jeedaa waxa weeye waa ta'din liwaliyihaa fayacqidu lahaa walaa yujbiruhaa maya waxaa loo jeedaa gabadha sayibka ihi iyadaa nafteeda weliga kaga xaq badan ogolaansho idanka ay weliga siinayso uu isna caqdiyayo oo ma qasbayo markaa laba macnay wada keenaysaa markaa inay idanto iyo inuu caqdiyo isagii bay u idantay caqd imeeri bay tihi markaa waa idan iyo caqdin wada socoto weey haddaba labadaa macno eeg hadda labadaa macno mid baa markan dambe ku jira ka marka dambe ku jira caqdiga ah ayaa la qaadanaya kolka waa loo waa lagu camal falaya gabadha waa in idan laga helaa ka kale miyaa ee iyadaa ismeherin karta keligeed ismeherin karta ah kaa kale waxaa la yidhi maya xanafiyadaa qaadatay xanafiyadu waxay dhahdeen gabadhu keligeed way ismeherin karta hadday carmal tahay shaaficiyaduna waxay idhaahdeen hadday gabadhu joogto meelan weligeegii joogin welige cid weli u ah oo joogtaaba ma jirto xaakim muslimana waa la waayey waddan waxay joogtaa gaal mooye waxa shahaataaba una jirin waa dal idiloo wada gaal ah ayuu ilaahay qofkaa yar muslim ka dhigay qaraabadeediina waaba gaala ah laga yaabaa inay tahay maxkamadahan meesha joogana waa wada gaalo nin muslimaa yimid oo ninkii bay heshiiyeen gabadhani waa carmaloo gaalbaa marka hore aysa soo arkeenba ka soo qaad ama muslim kale isa soo arkeenba ka soo qaad yaa meherini weliyadeedii oo dhani ma joogaan iyadii xaakimkii maxkamadii meesha joogayna islaamba ma aha iyaduna way u baahan tahay nin bay u baahan tahay oo waa oo dee ninkana isheleen yaa meherini haddaba iyadu ha ismeherise bay yidhahde shaaficiyadu markaasay soo reebeen markaa ayay soo reebeen albayaan albayaanu bayaankii baynu halkana ku arki doonaa biidn illaahi tacaala albayaan albayaanu bayaanku ikhraaju shay ereyga bayaane marna waxaa loo loo magacaabaa atabyiin marna mubayin baa loo magacaabaa hadda macna tabyiin buu uga jeedaa albaya bayaankani eeg hadda bayaankani hamoodina bayaan mujmal buu daba yaallaa sow ma aha kii mujmalka baya mujmal wuu bayaamiyaa oo bayaankani mujmalkan uu daba yaallo way noo bayaamini caamka yaa bayaamin jiray yaa khasisi jiray mukhasis sow ma ahayn mukhasiskiina bayaan waa la odhanay oo waa bayaane caamka caamka kii bayaaminayey mulaqa yaa bayaamin jiray dee bayaam waa la odhan wa bayaamkani dhanbaanba wuu wada noqonaya wixii wax u baahnaayee la bayaaminayey o dhan wey albayaanu bayaanku ikhraaju shayi luqa ahaan waxaa loo yaqaanaa alidhaar in la muujiyo aw ilfaslu ama wax lakala saaro isilaaxana bayaan waxaa la yidhaha ikhraaju shayi shayga oo laga saaro min xayizi lishkaali xaaladii ishkaalka ayaa laga saaraya ama xeradii ishkaalka ilaa xayizi tajali xaalada faydanka ayaa loo saaraya ama xerada faydanka shaygiibaa ishkaalkii laga saarayaayo faydan baa loo saaraya wainamaa yajibu u bayaanku liman qof buu u waajibaa la doonayo fahmu inuu fahmo markaad doonaysid naska inaad fahamtid waa lagu bayaamini fahmu inuu fahmo qofka la doonayaa loo bayaamin muxuu u fahmayaa markaa si ugu camal falo ama dadka ugu fatwoodo waa si uu isagu ugu camal falo ama dadka ugu fatwoodo albayaanu bayaanku ikhraaju shayi shayga oo la saaro weeye min xayiizil ishkaali xeradii ishkaalka ama xaaladii ishkaalka laga saaro ilaa xayizi tajalli xaaladda faydankana loo saaro xaalad faydana baa loo saaraya wa inamaa yejibu wuu waajibayaa bayaanku liman qof buu u waajibi uriidda la doonayo fahmahu in fahmuhu la doonayo inuu fahmo mushkilka wuu u baahan yaho uu ku camal ama uu fatwoon walasaxu asaxu waxa weeye annahu isagu yakuunu wuxuu noqdaa bayaanka ee bilficli ficil buu ku sugnaan ficil baa wax lagugu bayaamin qowl in lagugu bayaamiyaana waa min baabi owla marka shay la bayaaminayo nas mujmala qowl waa lagugu bayaamini ficilna waa lagugu bayaamini laakiin ficilka waa la isku hayaayo waa muctamed iminka salaada ilaahay markuu yidhi aqiimu salaata salaada ooga inay afar ragcadood tahay iyo inay atixiyaadkaa leeday intaasoo takbiiro intaasoo rukuco dee ma sheegin kolka eg aqiimu salaata umaad salaada ooga laakiin ficil baa inoo bayaamiyey oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usalli salluu u tukada xadiiskii bukhaariga kamaa ra'aytumuuni sidaad i arkaysiin usalli inaan u tukanayo sidaa aan u tukaday sidaa aan u tukaday u tukada buu ihi ficilkii rasuulka ayaa markaa salaada bayaamiyey oo miyaan la odhanaynin talow muxsinu salaatihi xadiidkii la odhan jiray muxsinu salaa ama musiiu salaa labadaba muxadisiintu way u yaqaaniine ninkii musiiu sala la odhan jiray ama muxsinu sala ee salaada hagaajiyey ayuu rasuulku inoogu bayaamiyey kaana waa ku bayaamiyey laakiin ficilkan ayaa hadda la qaadanaya walasaxu asaxu waxa weeye annahu bayaanku yakuunu wuxuu ahaan bilficli ficil mid ku sugan buu ahaan oo ficil baa wax lagu bayaanin walmadnuuna walasaxu asaxu waxa weeye ana almadnuuna shayga madnuunkiihi kolkaa hadda waxaynu haynaa albayaan bilficli baan tusaalaynay albayaan bilficli salluu kamaa ra'aytumuuni usalli baynu ku bayaaminay albayaan bilqowlna waa min baabi owlaa baynu nidhi isaga hadalba kama taagno asaxba ma aha albayaan bilqowl ree banu israa'iil ilaahay markuu lahaa in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqaratan baqaraddaa maa la tilmaamay waxay lahayd toona in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqaratan ijmaal baa ku jiray maxaa lagu bayaamiyey haddaba baqaratan waa kii xagga dambe ay yidhaahdeen talow baqaradu waa nooce waa kii ilahay lahaa safraau faadicu lawnuha tasuru naadiriin waa la bayaaminay waa bay waa qowl lagu bayaamiyey qowl kale walmadnuuna walasaxu asaxu waxa weeye ana almadnuuna naska madnuunka ee damiga ah waa ah, khabaru aaxaad waa aaxaada axaadiistii aaxaada ahayd aaxaada de way noo iman doonaano tawatur iyo axaad baa xadiidka loo qaybin doonaa hadda xadiidkan madnuunka lagu odhanayo axaad lagu leeyahay bukhaarigu ku wariyey axaad bay iska noqon karaan qaar badan oo kamidii muslimku ku wariyey qaar badan oo kamidii axaad buu noqonaya xadiidka axaad iyo marka laga hadlayo gaar buu inoogu iman doonaayo cashiro soo socdaa inoogu iman doonaa khabarulaxaad waxa weeye dee xadadu tawatur markuuna gaadhin ama ha noqdo qariib ama ha noqdo casiiz ama ha noqdo mashhuur khabarulaxaad hadda axaadka waxa ku jiraba xadiiskii bukhaariga xadiisu cumar bin khadaab ee inama alacmaalu biniyaad inama alacmaalu biniyaad maxaa xadiidkaa la odhan jiray waa khabaru laaxaad laakiin hadduu khabarku aaxaad yahay dalaaladiisa dani bay u qaateen rag badani dani raajix bay u qaateen raajix oo ixtimaal baa geli kara raawigu inuu wuxuun ilaaway bay halkaa isa soo taageen macluumkana waa qadciga sida qur'aanka oo kale iyo tawaaturka oo kale iyo kuwaasaa macluum la yidhaahdaa wuxuu yihi sheekhu markaa walasaxu qowlka asaxa ah ana almadnuuna madnuunka oo khabarulaaxaad macnihii madnuunka ah ee khabarulaaxaadku uu faa'iideynayey yubayinu wuxuu caddayni uu bayaamini almacluuma macluumka oo qur'aankii iyo mutawaatirkii iyo kuwa ayaa asaxa inuu bayaamin karo ragga qaar baa leh maya ee tawaaturka dalaaladiisa ijmaalka ah, sidee looga tegi ee nas madnuun ah loogu kaaftoomiyo tawaaturka looga tegaya war madnuunku waxba mutawaatirka mma bayaamin karaya bay yidhahdeen walasaxu waxa kaloo asaxa ana almutaqadima ka horeeya oo min alqowli qowl iyo walficli ficil ah huwa albayaanu isaga uunbaa bayaan ah haadaakani in itafaqaa waa hadday iswaafaqsan yihiin wuxuu ku yidhi nas mujmala ayaa jiray naskaa mujmalka ah qowlna wuu dhacay ficilna wuu dhacay labadaba way iswaafaqsan yihiin wayna bayaaminayaan keeba haddaba aynu u arag karnaa inuu bayaan yahay ma qowlkunbaa bayaana ma ficilkunbaa bayaana kolba ka horeeya ayaa bayaana ayaa bayaana qowlka iyo ficilka kolba ka horeeya waa hadday iswaafaqsan yihiin haday iswaafaqsan yihiin wey haddayna iswaafaqsanayn bal ka warrama haddayna iswaafaqsanayn qowlkaa la qaadani ficilka inta dheeraadka ah ama naqsiga ana khasaaista rasuulkaa laga dhigi ama manduub ama waajib ama takfiif ayaa laga dhigi oo maalan hadda waxay culimadu yidhaahdeen nebiga ayaa dawaafay aayaddii xajku intay soo degtay laba dawaaf laba dawaaf ayuu dawaafay hal dawaafna wuu ina faray kolka maxaa la yeelayaa haddaba ficilkiisiina labuu noqday intii uu ina farayna hal dawaaf ayuu noqday hal dawaaf dawaafana wuu ina yidhi haddaba maxaa lagu xambaarayaa ficilkan iyo qowlkan kala duwan qowlka la qaadan maayo ficilkaa la qaadanaya qowlkana ama manduub baa lagu xambaari ama waajib xaqiisa abaa ah lagu xambaari ama takfiif ummadda abaa ah lagu xambaari wuxuu ku yidhi sheekhu wal asaxu waxa weeye ana almutaqadima ka horeeya oo min alqowli qowl iyo walficli ficil ah huwa lbayaanu isagaa bayaana haadaakani in itafaqaa waa hadday iswaafaqsan yihiin wailaa hadday iskhilaafaan falqowlu qowlka ayaa bayaan ah wa ficluhu ficilkiisan ka yar ama ka badanna mandubun manduub baa lagu xambaari mid la suneeyey oo waajibun baa lagu xambaari o takfiifun baa lagu xambaari mas'alatun تأخير البيان عن وقت الفعل أما تأخير البيان عن وقت الحاجة أما تأخير البيان عن وقت النزول تأخير البيان كيبو دونيا إنو وح كميدا إنو تابتو تأخير البيان أي شيخ دونيا إنو وح كميدا إنو تابتو مسألة تأخير البيان بيان كأو دب لوردغو محال بيامين يا مجمل أما محال بيامين يا ظاهر أما محال بيامين يا مطلق ama maxaa la bayaaminayaa caam aduu takhiirulbayaani bayaanka oo dib loo dhigo can waqti lficli ficilka waqtigiisa dib looga dhigaa hayru waaqicin ma dhicin xilligii shaygan la bayaamin lahaa lagu camalfeli lahaa inuu bayaanku dib uga dhacaa horta ma dhicin buu ku yihi hayru waaqicin ma dhicin wain jaaza caqliyan haba u banaanaadee caqli ahaan waa u banaan yahay buu ku yidhi laakiin ma dhicin oo talow caqli ahaan sidee buu u bannaan yahay caqliyan waxa uba bannaanaado waa maxay dee sow nagii soo marnay ilayn madhabkiisiibuu kusoo dulbineeyey atakliifu bimaa laa yudaaq sow nagii soo marnay kitaabka bilowgiisa ilaahay horta mayno odhan karaa masaajidkan qaada arebelow masaajidkan qaad ilahay ku odhan karaa waxaan kugu kalifay masaajidkan qaad atakliif bima la yudaaq mas'ale halkaa atakliif bimaa laa yutaaq ah sawnagii soo marnee uu sheekhu yidhi haa atakliif bimaa laa yutaaq waa laisku kalifaa buu ina soo yidhi ama duul oo kale cirkiiyo dhulka dhexdiisa duul ilahay maku odhan karaa bay yidhahdeen haa buu sheekhu soo qaatay madhabkii atakliif bimaa laa yutaaq oo xikmadda ku jirtaa waa maxay maaha inaad samaysood masaajidka qaada ama adduushe inaad yaro xaydxaydataa loo jeeda isku day inaad istidha ilahay amarkiisa fuli inaad istidhaa intaasu ilaahay eegayaa buu ku leeyahay kolka inaad isku day istidhaa od amarkiisa u hoggaansanto intaa waa imtixaanuun intaa un baa la eegayaa sidaasuu u jeedayo halkaasuu la soo maray waa kiinu soo yidhi haddaba haddii can waqti lficli laga dib dhigo horta ma dhicin oo qur-aanka laguma arag sunnada rasuulka laguma arag shareecada laguma arag ta'khiirulbayan can waqti lficl lama aragba kol hadaan la arag haddaba talow ma dhici kari lahaa oo caqliyan wax dhici kari lahaa ma yahay mise ma aha halkaasi caqliyan ayay ayay keeneen taakhiirulbayaani bayaanka oo laga dibdhigo can waqtilficli ficilka waqtigiisa laga dibdhigaa hayru waaqicin ma dhicin asal ahaan wainjaaza caqliyan hawba u banaanaadee wa ilaa waqtihi waqtulficilka in dib loogu dhiga waaqicin wuu dhacay filasaxi qowlka asaxa ah waqtigii in dib loogu dhiga isaga waa dhacay waana filasax qowlka asaxa oo waxaa lagu garanayaa aayaddan ilaahay soo dejiyey waclamuu waxaad ogaatiin anna maaka hanimtum aad haniimaysateen oo min shayin shay ah maadaasi waa caam anna maa min shay wax kastood haniimaysateen aayaddii qur'aankan maxay ahayd waclamuu annamaa hanimtum min shay ya fa anna lilaahi khumusa khumus meel shanaad buu ilaahay ayaa la siinayaa waa la sii wadayaa aayadda sidaa markay aayaddaasi u soo degtay aayaddan eeg waa maxay waktulcamalka egi muxuu ahaa duulaanadii rasuulku u galay ee beder iyo uxud iyo duulaanadii ayaa loo baahday qaniimadii xilligii la duulay ee dagaalkii uu dhacay ee qaniimada la qaybinayey soo xilligii lagu camal falayey ma aha ee khumuska laga saari lahaa ma aha markaa ayuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam bayaamiyey xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran markaasuu yihi man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu man qatala ninka dila qatiilan nin lahu uu u sugnaado calayhi kaa dushiisa bayinatun markhaati falahu salabu furashadiisa isagaa iskale nin haddaad disho gaar aad u disho war adiga iskale eh, khumus lagama saarayo qaniimada laguma darayo adaa gaar u qaadanaya qaniimada iyo inta khumuska laga saaray qaniimada lagu daraya waa maalka halkaa isagoo dee dadkii xabadii iska firirka ahayd dadka ay ku dhacday dadkay ku dhacday halkaa lagu qaqabtay ama maalka halkaa daadsan ee la qaqabtay waxa weeyaan baa lagu leeyay rasuulku sala allahu alayhi wasalam maalintii beder waa maalintii aayadda loo baahnaa in lagu camal falo iclamu anama eh, anamaa hanimtu min shayin beder baa dee haniimadii markii ay badatay ee abijahalna la dilay mucaad ibnu camar ibnu jamuux ayuu rasuulku u xukumay abijahal furashadiisii kaasina waa bayaan ficil ah oo rasul nebi maxamed baaba qadaha sameeyey xukumayba ka horena waa xadiidka aad arkayso oo lainoogu bayaamiyey waxa weeye albayaan ilaa waqti ilaa albayaan ilaa waqti alcamal wey ilaa waqti alcamal taakhiiru albayaan ilaa waqti alcamal uu dhacay waad aragtaa aayad markay soo degtayba nebigu ma odhanin man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu markii qaniimadii ay ay timid ayuu rasuulku xadiidkan sheegay oo la bayaamiyey waad aragtaa marka albayaan ilaa waqti alcamal weeyi waa dhacay waana banaan yahay isagu ilaa waqti alcamal aayaddii in ya'murukum an tadbaxuu baqaratan ilaahay baa idin faraya inaad neef gowracdiin lalahaa neefkii markii baqaro uun la yidhi gowraca marka is yidhaahdeen ay tilmaantii qaateen waa kii dee dib ay u tiltilmaameen mutlaq bay ahaydee la qaydqayday su-aalahoogiibuu qaydqaydku ka yimid waa albayaan takhiiru lbayaan ilaa waqti alcamal weey markaa waktigii camalka ay samaynayeen ayaa dib loogu dhigay wa ilaa waqtihi in waktiga waqtulcamalka a ah dib loogu dhigaa waaqicun wuu dhacay fil asaxi kol hadduu waaqicun ba yidhi dee jaa waa min baabi awlaa sawaaun waxaa isku mida akaana ha u ahaado lilmubayani ka la bayaaminayo daahirun daahir ha u ahaado am lam yakun ama uma ahaanina ama daahir ha u ahaado aan mujmal ahayn sida caamkii uu takhsiisku bayaaminayey iyo mutlaqii taqyiidku bayaaminayey iyo kii xukunka kutusaya ee naskiga sheegayey ama yuuna u ahaanin buu ku yidhi weli rasuuli rasuulka waxaa u sugnaaday sala allahu calayhi wasalam taakhiiru tabliiqi inuu tabliiqa iyo gaadhsiinta ummadda waxyiga gaadhsiinaya inuu dib u dhigo ila alwaqti ila waqti alcamal waqtulcamalku dib ugu dhigaya nebi maxamed hadii aayad lagu soo dejiyo ma iska aamusi karaabay yidhaahdeeno ilaa inta aayadda camalkeegu uu imanayo mise markay sidaa usoo degtaba rasuulku uu la ordayaayo dadku gaadhsiinaya sidaa markay usoo degtaba uu la ordaya waa masala khilaafiya ragga qaarkood waxay dhahen saa markay usoo degtaba rasuulku ula cararay markaaba dadku gaadhsiinaya qaarna waxay yidhahdeen mey marka camalka eegu yimaado unbaa rasuulka looga baahan yahay inuu gaadhsiiyo qolada yidhi waa inuu gaadhsiiyo degdeg u gaadhsiiyo aayaddanay deliishadeen yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik balliq bay yidhahdeen gaadhsii oo la degdeg baanu ku macnaynaynaa bay yidhahdeen dee amarku degdeg ma keenaa mise degdeg buu keeni jiray waa mas'ale aynu soo dhiganay oo sheekheenani uu soo rajaxayba inuuna degdeg keenaynin isagu mutlaqulmaahiya unbuu keenaya welirasuuli rasuulka waxaa u sugnaaday takhiiru tabliiqi gaadhsiinta inuu dib u dhigo ila lwaqti ilaa waqti alcamal laakiin waqtulcamalka kama dambaysiinaya ilin wa xilligii loo baahnaaye wayajuuzu waxa kaloo banaan allaa yaclama inuuna ogaanin almawjuudu qofka mukalafka ee jooga bilmukhasisi mukhasiskaba waxaa laga yaabaa adigoo mukalafa oo hadda jooga inaadan mukhasiskii ogaaninba mukhasisku waxa weeye mulaqa muqayid muqayadkii qayday muqayidkii qaydaya inaadan ogaanin kii qaydayayba qaydkiiba inaadan ogaanin iyo caamka mukhasiskiisii inaadan ogaanin iyo naasikha mansuukhiisii inaadan ogaanin iyo daahirka muawilkiisii inaadan ogaanin way iska dhici kartaa waayo imika cashiradan aan dhiganayna imise aayadood baad ku aragtay inay aayad kale qaydayso dee mukalaf baad aydeen maad ogeydeen maydaan ogeyn hawaad ogaateen laakiin markaad kitaabka maraysa in baad ogaateen way iska banaan tahay buu ku yidhi qof idiloo mukalafa oo jooga oo aayaddan akhriyi jiray inuu aayaddan caamka aayaddii khasistay uuna garanayninba aayadda u garanaya ama aayadda lafteedaba inuuna ba ama aayadda mukhasiska ah u garanayaaye inay mukhasis tahay buuna garanayn waxa lagu gartay baa la yidhi warku inuu sidaa u jiro nebi maxamed markuu geeriyooday sala allahu calayhi wasalam ayay ayay faaduma bintu rasuul waxay doontay dhaxalkii rasuulka dhaal intii rasuulka a dhaxalkiisii meebay tihi anu dhaxalne abibakr baa halkan isa soo taagay oo wuxuu yidhi nebi maxamed lama dhaxlayo kolkaa faadumo waa mukalaf waa faadumo bintu rasuul aayaddan dalaaladeedii bay qaadanaysaa yuusiikum allahu fii ilaahay caruurtiina wuxuu idiin dardaarma inay waxaa ku yeeshaan aayada dalaaladeeda ayay faaduma haysataa yuusiikum allahu fii awlaadikum ilmahaagu saw aabi ilmuhu saw aabiiyo hooyadii dhaxli maayo dee nebi maxamed baa geeriyooday faaduma halkan timid oo tidhi abibakar ow dhaxalkii aabahay baan doonayaa kolkaa abibakar wuxuu yidhi nebi maxamed la dhexli maayo waayo xadiid bukhaariga iyo muslimka ku qoran ayaa ahaa ayuu rasuulku yidhi laa nuurahu haddaanu nahay nebiyada nalama dhaxlo maa taraknaahu sadaqa waxaanu ka tagnaa waa sadaqo nebiyada lama dhaxlo kolka waxa layihi dee faadumo waxay ahayd gabadh mukalafa soo mukalaf ma ahayn haddana naskan mukhasiska ah ee aayaddaa takhsiisinaya mayna ogeyn kolka waxa iska bannaan qofku isagoo mukalaf ah inuuna naskii mukhasiska ahaa ogaanin waa war iska banaan wayajuuzu waxa banaan allaa yaclama inuuna ogaanin almawjuudu qofka mawjuudka ee jiree ee mukalafka ihi bilmukhasisi naska mukhasiskaa ah inuuna ogaanin walaa biannahu isagu mukhasisun inuu yahayna inuuna ogaanin walow cala almanci qowlkii manciga sheegi jirayba aynu qaadane cala almancigaasi waxa weye qowlkii lahaa takhiiru bayaan soo hadda mayn ilaa ilaa e, e, soo takhiiru bayaan ilaa waqti al-amal maynaan inagu oran u banaan yahay takhiiru bayaan an waqti al-amal baan banaanayn an waqti al-amal in laga dib dhigaa ma banaana laakiin ilaa waqti al-amal baa banaana baynu nidhi takhiiru bayaan an waqti al-amal ma banaana takhiiru bayaan ilaa waqti al-amal na u banaan yahay baynu nidhi walaw qowlkii lahaa ma banaanaba aan qaadanne ee mukallafku waxa laga yaabaa inuuna mukhasiska garaninba way iska dhici kartaa wayajuuzu waxa banaan allaa yaclama inuuna ogaanin almawjuudu qofka mawjuudka ee mukalafka ihi bilmukhasisi mukhasiska inuuna ogaanin walaa biannahu isagu mukhasisun inuu yahay inuuna ogaanin walow cala almanci qowlka mancigaba aynu qaadane in sha allahu tacaala casharkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam